bismi illah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cala rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatu waa tasjiilaat alxuseyn alislaamiya ama dubista cashaladaha diinta alxuseyniya halkana waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sagaal iyo toddobaatanaad ee kitaabka nuurulyaqiin ee siirada ah waxaana soo jeedinayaa sheekh maxamed sheekh cumar dirir raxman raxiim alxamdu lilahi rabi alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa man ursila bilhudaa wa diini lxaqi liyudhirahu cala diini kulih wakafaa billahi shahiida wabacd waxaynu ku dhex jirnay awsaafta daruuriga ah ama baahiyaha kolleyba qofkii laga maarmaan ifka inta uu joogo iyo sida uu ammaan uga mudnaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimahaa waaya marka waxyaabaha qofku ifkan inta uu joogo ku xeerana ma u baahan yahay qaar yaray yaraysashada uu yaraystaabuu ammaan ku yeeshaa qaarna badsashada uu badsado baahiyihiisa ayuu ammaan ku yeeshaa ama waxa isagaba ku xeeran qaybna eh, kolba dhinac markaa waxaynu soo marnay ma alfadlu fii qilati shayga in la yaraysto ammaantu ay ku jirto inuu nebigu yaraysan jiray sida hurdada iyo cunnada wa amaa maa shaygii alfadlu fii kathrati dheeraadka iyo ammaantu ay ku jirto inuu qofka u bato kaasi kuma yaray nebiga wixii ammaane ay ku jirto inuu qofka u bato kumuu yaray nebiga kaasina waxa weeye fakal jaah jaahi oo kale jaahu waxa weeyaan soo joogsiga qofka loo soo joogsado iyo qadarinta tixgelinta maamuusida wa huwa maxmuudun cinda alcuqalaa'i caadata cidda caqligala agtooda inuu qofku yahay qof qadar leh ammaan bay ku tihi wa biqadri jaahihi qofka kolba inta uu miisaankiisu leegyahay cidamuhu fi lquluub ayuu quluubta ku weynaadaa oo qofka qadarkiisu uu weyn yahay dadka quluubtoodu ku weyn yihi qofka qadarkiisu uu yar yahayna dadka quluubtooda ayuu ku yar yahay waqad qaala tacaala fi sifati ciisa calayhi salaam nebi ciise markii uu ilaahay tilmaamaya waxau ihi wajiihan fi dunya waalaakhira adduunyada iyo aakhirada waxa uu lahaa wuxuu ahaa mid weji leh mid tixgelin leh haybad leh ayuu ahaa wa kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed wuxuu ahaa qad rusiqa alxishmata waalmakaanata fi lquluub waxaa lagu arsaaqay alxishma anshax fiican ummadda agteeda ku leeyahay walmakaana fi lquluub iyo quluubta bani aadamka uu ku weynaa waalcadamatu qabla nubuwa intaa nebiba laga dhigin waa weynaa nebigu oo mudakar buu ahaa cinda aljaahiliya nimankii jaahiliyada agtooda wa bacdaha iyo nebinimada kadib iyo ka hor labadaba qadar buu lahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam marnaba mid la fudaydsan kara ma ahayn waxaynu soo marayna isagoo ina yara dhismihii kacbada quraysh oo isku haysata inay yidhaahdeen qofka u horeeya albaabkaa inooga soo gala garsooraha inoo noqdo kii u horreeye soo galayna rasuulkuu noqday radiinaa bihi jamiican dhammaantood waay waxay wada yidhaahdeen raalli baanu ku nahay isagoon beligaa rasuulba ahayne maxamed ibnu cabdilaahi un ahaa wahum gaaladu yukadibuunahu nebiga way beenin jireen wayu'duuna asxaaba asxaabtiisana way dhibi jireen wayaqsuduuna adaahu ina ay nebiga waxyeeleeyaan bay doonayaan fii anfusihim gaar ahaantooda khufyatan si hoos hoosa fii anfusihim khufya markay isku gooni yihiin waxay go-aansan jireen inay waxyeeleeyaan khufyadu waa gaar ahaan iyo iyagoo qarinaya markay cidle isku yihiin ama mid waliba gaarkiisa u yahay inuu waxyaalaabu nebiga ka fikirayo xataa idaa waajahahum mar alla markuu nebigu soo waajaho markuu kusoo soo jahaysto u yimaado acdamu amra arrinkiisunbay weynaystaan wa qadaw xaajatah muraadkiisana waa u qumiyaan waa u dhammaystiraan markuu u yimaado ninkii ay u ciil qabeen ayuunbay ka baahdaa ama ay aan fariinaanay naxaa dabeedna maxaad u baahnayd waxaa way siiyaan taasina waa haybad ilaahay uu saaray nabiga calayhi salaatu wasalaam kamaa dakarnaa dalika miraaran sidaynu arrintaa marar badan ba soo sheegnay waaya waqad kaana wuxuu ahaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam yubhatu miduu la wareero wayafraq waxa la nixi jiray liru'yatii cabsidiisa man lam yarahu ciddaan aragba yubhad yubhatu macnaa buhita oo ficil u binaysan habka majhuulka laakiin loo macnaynayo musanif fabuhita aladii kafara waa la wareeriye maaha wuu wareeray weeye buhita iyo nutija iyo waa lahu suuratu musamaa lahu suurat lmajhuul wahuwa musama isagoo ficilku musamayay buu muuqaal majhuul leeyahay marka waxa weeye wayn waqad kaana yubhat waxa la wareeri jiray waa yafraq la cabsan jiray faraq waa cabsidee liru'yatii nebiga aragtidiisa man lam yarahu ciddaan arag ciddaan hore u araga markaa sikadiisa u aragta nebigee kusoo baxda waa nexi jirta qalbigu kaga dhici jira kamaa ruwiya can qayla gabadha kayla la odhan jiray sida laga wariyey kayla bintu makhsuuma atamiimiya min bani lcambar islaantaasoo u timid bay ahayd annahaa lamaa ra'atu markii ay aragta urcidat way gariirtay min alfaraq naxdin daraaddeed way gariirtay fa qaala nebigu wuxuu ku uhi yaa miskiina calayki sakiina miskiinada isdeji yaa miskiina calayki sakiina miskiinada waxba ha gariirine iska istaji wa fii xadiidi abi mascuud waxaynu ku soo marnay isagana anna rajula qaama bayna yaday nin baa nebiga hortiisa istaagay maalintii farxu maka baynu kusoo marnay daaif iyo eryada fa ucida markaasuu dabeedna gariiray waa jareeyey waaya faqaala lahu calayhi salaatu wasalaam ninkii markii nebigu markuu arkay ninkii oo gariiraya ayaa wuxuu ihi hawin calayk fa innii lastu bimalik warde istaji boqor mahiye boqoradii laga cabsan jiray ee digtaytarada ahaayee deg deg u dulmii jiray dadka mahiye istaji adeer istaji bu waxba ha waaya waa kii lahaa fainii ibnu imra'atin ta'kulu lqadiid islaan carbeed oo muqmadda cuni jirtay inankeedii baan ahaye istaji wa cadiimu qadrihi binubuwa qadarkiisoo weliba kusii weynaaday nebinimada iyo wa shar wa shariifi mansilati birisaala iyo darajadiisoo risaalada kusii weynaatay iyo wa inaaqati rutbatihi darajadiisoo kor kusii noqotay inaaqadu waxa weeyaan waa tafawuq macnaa waa sarayn waa kor noqosho wa inaaqati rutbati iyo darajadiisoo nebiga kor ugu sii kacday bilistifaa'i doorashada ilaahay uu doortay wlkaraamati maamuuska uu ku siiye fi dunya adduunyada haddaba nebinimada iyo risaalada iyo doorashada qadarka iyo sharafkuu ku helay fa amrun weeye huwa mablaqu nihaaya waa arin gaadhsiiye weeye halkii u dambeysay nebiga caleyhi salaatu wasalaam macnaa isagoo markiisa horeba haybadaa iska lahaa ayaa nebinimadii iyo risaaladii iyo doorashadii ilahay uu siiyeyna ay usii kordhisay mablaqa nihaaya halkii u dambaysay inay gaadhsiiso haybadda uma huwa fi laakhirati sayidu waladi aadam aakhirana waa hormuud kelimo bani aadam aadam iyo intii kasoo hadhayba isagaa hormuud ah rasuulku sala allahu alayhi wasalam marka adduunkana sidaasuu haybad iyo sharaf ugu lahaa iyo jaah aakhirana waa sayidu waladi aadam ana sayidu waladi aadam walaa fakra xadiidku saasuu ahaa aadam iyo intii kasoo hadhayba aniga ayaa waa hormuud u fadli badan faanna ma aha waaya waxaynu markaa soo aragnay wixii yaraysashadiisa ammaane ay ku jirta nebigu u yaraysan jiray wixii in la badsado ammaantu ay ku jirtana waa u badnaa nebiga sida jaaha iyo qadarka iyo sharaftaas oo kale waxaynu markaa u gelaynaa arrinka marka la badsadana sharaftiisu iman karto marka la yaraysana ammaantiisu iman karto ama isweydaaran karaba ee marba dhinaca marba dhinaca lwaa waa shay laba af leh ama laba siyood loo isticmaalo oo ku xidhan kolba sida loo isticmaalay ammaantiisu ku xidhanta kaasuu sheegaya waana maalkii weeyi maalku lidaatihi iyo lafahaantiisa sharafu ma laha laakiin kolba dhinaca loo isticmaalo haddii xagga khayrka loo isticmaalo iyo haddii sharka loo isticmaalo ayuu sharaf yeelan karaa cadiyada ilaahay uu bixiyo waa kolba dhinaca loola dhaqaaqo marka nebiguna cadiyada ilaahay uu siiyey waa badsaday dhinaca khayr kale u badiyey dhinaca khayr kale ayuu u badiyey meel xuna uu ku bixiyaa may dhicin inuu iska haystaana may dhicin laakiin wixii soo galay muu yarayne dhinaca khayr kalebuu ku dhamaystiray wamaa maa takhtalifu fiihi alxaalaat shayga ay xaaladuhu isku khilaafi karaan fi tamaduxi bihi ammaanta la isku ammaanayo waatafaahuri bisababi iyo sababtiisoo la isugu faano iyo watafdiili liajlih iyo dheeraad daraaddii lagu yeesho shayga dadku ammaan iyo faan ay ka dayaan marka had iyo jeer uu ku bato ka kasrati ilmaali waaba masel xoolahoo la badsado oo kale fasaaxibuhu cala aljumla qofka maalka lihi guud ahaan mucadabun cinda alcaama dadka guud dadka caam ahaantooda ama dadka aan khawaasta ahaynee iska caamada ah weeye caamad we mucadab buu ku yahay qofka maalka lihi saaxibu lmaali cala aljumlati mucadabu cinda alcaama dadka caam ahaantooda qofka maalka lihi waxa uu yahay mid agtooda iska sharaf leh noocuu doonayaba ha ahaado hadduu doonayo gurigaba ha ka ambanaye xagga caqli ahaane maal buu leeyahay soo maaha waa xaajiga ha la soo dhoweeyey arrinkiisu iyadoonu xaajiba ahayn baabay dadku xaaji u bixiyaanba qofka maalka leh waa lictiqaadihaa dadka caamadii waxay iska aaminsan yihiin tawasulahu bihi inuu qofku ku gaadhayo ilaa xaajaatihi muraadkiisa inuu ku gaadhayo wa tamakunahu iyo inuu ku hirgelinayo fii akhraadihi waxalla wuxuu hadaf leeya inuu dhaqaale ku gaadhi karo intaasay aaminsayna waxay leeyiin maal buu leeyahay isagaa ku fiicnaanaya qofkani dood iyo dagaal iyo dhan walba mar hadduu dhaqaalo leeya waa okay waa sayid taasay aaminsayn wailaa haddaynaan sidaa odhanin falaysa fii falaysa fadiilatu fii nafsi xoolaha lafahaantooda fadligu ma aha waa kolba dhanka loo isticmaalo famataa kaana bi suura qofku marka uu suuradda aynu soo sheegnay maalkii u isticmaalo suuraddaasoo dee ah inuu muraadyadiisa ku qabsado inuu e, waxalla wixii qaradkiisa ku hirgeliyo inuu adduunyada unugu shaqaysto wa saaxibuhu qofkan xoolaha lihi munfiqan lahu fii muhimaati muhimadihiisa markuu maalkii ku bixinayo iyo wa muhimaati man qasadahu cid kastoo usoo qasada muhimadda ay leedahay wa amalah qofkan dee ku yidhi diisha ciddii ku yidhi diisha wax kasoo doonata u siinaya yasrifu fii mawaadicih meelihiisaasuu dhigaya macnaha hadduu muhimad u leeyahay hadduu xaajo u leeyahay hadduu qasab u leeyahay waxa la wixii ula baahdo ula dhaqaaqaya mushtariyan bihi tanan qofku wuxuu ku iibsanayaa maalka almacaaliya wasanaa alxasan meelo sarsare iyo ammaan iyo sharaf buu ku raadinaya wuxuu ku raadinayaa kale almansilata fi lquluub in quluubta uu derajo ku yeesho dadka oo markan uu cid walba gacan u yeelanayo ee cid walbao wax ku tarayo ilaahay damardartii kama ahe almansilata fi lquluub dadka inuu agtooda wax ka noqdo ayuu raadinaya oo uu darajo maalkii ku helo oo uu ammaan ku helo ayuu u bixinaya haddaba kaana fadiilatan fii saaxibi maalkii dheeraad wuxuu fadli buu noqonayaa qofkii cinda ahli dunya cinda ahli dunya dadka adduunyada agtoodu dee sharaf ku yeelanaya waa sidana de dadkan islaamkaba ahayn tabarucaadka ay bixiyaan sumcadun bay ku doonaan sumcad bay ku baadi doonayaan iyo qofkaa in uu iclaam ka galo iyo qofkaas inuu magac yeesho iyo qofkaa in la sheego waa cinda ahli dunya wax alla waxaana muhiimadu ku bixinaya iyo mawaadicda uu dhigayo waxa weeye liyasila almacaali wasana alxasan si uu darajooyin sariya ammaan ugu helu doonaya marka qofkaasi dee maalkii qaradka uu ka raadiyey waa qarad adduunyo waana ku helay kolkaas waidaa salafahu fii wujuuhi lqurab fii wujuuhi lbir markuu qofku maalka ku bixiyo wejiyaasha samafalka wa anfaqahu fii sabiili alkhayr ee uu ku bixiyo wadooyinka khayrka waqasada bidalika allaha tacaala wadaara alaakhira wuu qasadkiisuna yahay ilaahay iyo aakhiro maalkan wuxuu bixinayaa waa ilaahay iyo aakhiro ilaahay daraaddi iyo aakhiro si uu meel ugu helo kaana fadiila dheeraad buu ku helayaa cinda alkulli cid walba agteeda bikulli xaalin xaalad walba macnaheedu waxa weeyaan mar hadduu qofku lilaahi shayga u bixiyo isagoo isqarinayu ilaahay muujinaya isagoo isqarinaya ayaa ammaantu ka cararaya iyo is-aragsiintii dadka uu iska ilaalinaya ilaahay baa ku muujinaya ka ismuuji yidhaahdana ilaahay baa qarinaya waa xaqiiqo tirso wey lanna alquluub walafkaar walafcaal biyad illaah ila khalqigan oo dhan be isaga haya ilahay marka waxa weeyaan kaana fadiilatan cinda alkulli bikulli xaalin cid walba agteeda fadli buu ku yeelanaya qof kol arrinkiisu lilaahiya haddaba taasina waa xaaladda ugu fiicane qofkii dhaqaalihii u adeegsan karo xaaladda kale waxa weeye wamataa kaana saaxibuhu mumsikan lahu markuu qofkii maalkii haysto kayra muwajihihi wujuuha isagoon wejiyaashiisa u jeedinaynin maalkii meelihii ku habboonaaba kuma bixinayaba adduunyana kuma doonayo aakhirana kuma doonayo ilaahay raalli noqoshiisana maalkii kuma doonayo laakiin wuu iska haysta xariisan calaa jamci wuxuu ku dadaalay inuu maalkii iska urursado caadad karatuhu farabadnaantu qofkaasi maalka farabadsanaya waxay noqonaysaa kalcadab waxala-aan wa kaana manqasatan fi saaxibi nuqsaan baanay ku noqonaysaa qofkan maalka leh qofkan maalka leh nuqsaan buu ku noqonayaa maalkaa u hayaa walam yaqif bihi iskumana taagi doono calaa jududi salaama calaa uruqi salaama waddo kastoo lagu nabadgalana kuma heli doono oo adduunkana cid kagama weji dhiganna kuma meel marayo aakhirana dee waxba uma bixinin bal awqacahu maalkiibaa wuxuu ku riday fii hawdati radiidati lbukl bakhaylnimadan foolxumadeeda booraanteedii fii huwati radiidati lbukl bakhaylnimadu booraanta ay leedahay foolxumadeediibuu ku riday wa madallati nadaala iyo ceebta ama dulligu ceebta uu leeyahay nadal bay dadku isku caayaan annadaala waxa weeyaan waa dulliga madalada iyo madamada madamaduna waa ceebta ceebta dulligu leeyahay ayuu maalkii qofkaa ku ridaya oo dadku dee bakayl ama bakhiil ayay magacaase ula baxayaan oo bakayl looma hoyday bakayl sahayeelin iyo bakayl weeye hebeliyo waa gacanti goday markaas waxaa dhacaysa qofkii oo maal leh inuuna muuqan qofkii oo maal leh inaan la aqoon qofkii oo maal leh inuu eedi raacdo qofkii haystayna waa caynkaa iska haysta faatamaduxu bilmaali laysa lidalik laysa lidati in maal ammaan lagu helaa ma aha daatadiisa macnaa inaad maal hesho ammaan laguma helo bal litawasuli bihi ilaa kayri waa in lagu gaadhaa wax kale waxaad ammaanta ku helaysaa adoo maalka ku gaadha wa tacriifu fi mutasarifaati iyo qofka oo garta meelaha uu ku tasarufi lahaa uu ku bixin lahaa haddaba qadiyadda maalkuna ma aha badsashadiisoo qura arrintu laakiin dhinacee lagu bixiyey bay ammaantu ku jirtaa marka wuxuu usoo gogol dhiganayaa nebigu hadduu maal helay muxuu uga faa'iideeyey ayuu usoo gogol dhiganaya intaas taxliil buu samaynayaa dabeedna wuxuu usoo kaxaynaya xagga nebiga wanabiyuna sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed uutiya khaza'in alard qasnadihii dhulkaa la siiyey wa mafaatiixu lbilaad iyo wadamadii uu furayey furayaashoodii wa uxilat lahu lhanaaim qaniimooyinkiina waa loo xalaaleeyey oo dee intaasoo ummadooda uu xoreynayay boqortooyooyinku wixii ay ka tegeen iyo waxay maal lahaayeen iyo waxoo dhan qaniimad gacanta usoo gashay bay ahayd wa futixa calayh fii xayaati nebiga waxaa loo furay intuu noolaaba bilaad lxijaaj wاlyaman wa jamiicu jasiirati اlcarab wamaa daana dalika min ashaami wاlciraaq intaasoo dhan baa loo furay xijaaj iyo yaman iyo jasiiradda carabta wamaa daana dalik iyo halkaa wixii kusoo dhowo min ashaam waalciraaq ciraaq xaggeeda intii ciraaq la odhan jiray xaggeeda soke iyo shaam xaggeeda soke intaasoo beled iyo wadan iyo magaalo nabigu waa xoreeyey calayhi salaatu wasalaam intu waana ti aynu soo arkaynay inta qaniimooyin iyo iyo xoolo gacanta lagu dhigay xunayn oo qura uun casharkeedii dib u raajac inta khaniimad gacanta usoo gashay nabiga calayhi salaatu wasalaam ee laga helay waaya wa juliba ilayhi waxaa loo keenay rasuulka kaiiru min akhmaasiha wax badanoo khumuskeediia khaniimadaa khumuskeeda oo dhan gacantuu usoo geli jiray nabiga shan meeloodoo meel wa jizyatuhaa cashuurtii gaalada laga qaadi jiray gacantiisay soo gashay wa sadaqaatuhaa wadamadaa la xoreeyey sekadoodii gacantiisay soo gashay waxaa soomaaliya way kusoo xaroodeen o wahaadaahu waxa usoo hadiyeeyey nebiga jamaacatun kooxo macnaha min muluuki alaqaaliib madaxdii gobolada markaa gaalada ka tirsanaa iyo muslimba lahaa iyagana waxay usoo hadiyeyn jireen nabiga calayhi salaatu wasalaam hadyado haada waa maaragtay waa min alhadiya arsaluu lahu lhadaaya hadiyaday usoo diri jireen nabiga madaxda gobolada bariga waqooyi koonfurta intoo dhan fama sta'hara bishayin minhu shaynaba lamuu gooni noqon istiaarku waa qofkoo naftiisa ku gooni yeela alla waxaa maa loo keenay fama sta'hara bishayin minhu waxba kumuu adaygin agtiisana ma dhiganin oo waxaan dadku ay ka warwarsan yihiin adduunyada ah macnaha iyo faqri yimaada iyo duruufa ayaan agtiisa oolin manaa iskumu dhibayn taas walaa amsaka minhu dirhaman shilinna meel buu dhigan bal sarafahu masaarifa mid walba meelihiisiibuu ku bixin jiray waxalla waxaa maal soo galay macnaa eg sharaftu maalka haddii ay ku jirto badsashadiisa waxa ay ku jirta adoo dhinaca khayrkale u badsadaa taana nebigu wuu yeelay wey calayhi salaatu wasalam haddii maal sharaf lagu helayo wuu ku helay sidan tusaalayaasha uu kusoo wado wa aqnaa bihi kayra cid aan isaga ahayn buu bahalka qani kaga dhigay oo waxaa la idhaha mar qaninimada waxaa laga raadiyaa maalka marna qaninimada waxaa laga raadiyaa bixintiisa marka inaad qaninimada ka baadi doonto maalkood ururiso waa sifatu lmakhluuqiin dadka makhluuqa tilmaantooda wey inaad bixinta maalka iyo kaaftoomidda aad ka kaaftoomaysa qaninimada ka raadisana waa sifatu lkhaaliq ilaahay sifadiisa wey waa qaniyun cani alcaalamiin waxuu dee isagu uruursanayo oo markaa uga baahan yahay khalqiga male marka qofkii oo wixii uu hayay bixiye si uu qani u noqdo waa takhaluq biakhlaaq illaah ilahay akhlaaqdiisii buu qaatay haddaba isagu aqnaa bihi hayra xoolihii soo gelaya dad kale kalu qani kaga dhigay wa qawaa bihi almuslimiin muslimiintuu ku xoojiyey wa qaala waxaanuu yidhi oo mahadhooyinka uu ka tegay ka mid a maa yasurunii igama farxinayo ana lii uxudan dahaban inaan helo buurta uxud wax la-eg oo dahaba yabiitu cindii minhu dinaar iyada oo agtayda uu u hoyanayo dinaar ginina agtayda u hoyanayo ma jecli macnaha in buurta uxud wax la-eg oo dahaba aan helo oo dabeetana hal dinaar igu soo hadho ma jecli hal dinaar inuu agtayda uhoydo ma jecli laakiin waxaan jecelay inta waxaasoo dham isoo galan inaan kala diro oon dinaar iisoo hoyan ilaa dinaaran dinaaru mooyaane oo isaga aan dib u dhigayo ursidhu lidayni ursidhu lidayni aan dayn gashigayga u dhigayo dinaar aan gashi iskaga bixinayo waan dhigi oo dee gashigu waa balaayo laakiin dinaar kale oon kayd kasii dhigtaama jiro waatatu danaaniyu maratan faqasamahaa mararka qaar baa xoogaa dahabihi danaaniirtu waa dahabke lacag dahaba baa mar u timid kolkaasuu qaybiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam wa baqiyat minhaa baqiya in yar baa kusoo hadhay fa dafacahaa libacdi nisaa'i dumarkii buu isaga dhiibay dumarkiisa qaarkood ayuu u dhiibay falam ya'khudhu nawmun hurda may qabanin nebiga xataa qaama wa qasamahaa ilaa uu istaagay oo uu qaybiyey arma islaamahaasina la habsaamaa ama meelaan ku habboonayn ay geeyaan ayuu ka fikiray dabeetana wuxuu hi intii aan idin dhibay keena kolkaasuu siiyey dab wa qaala wuxuu hi alaana istaraxtu imikaa nafisay mar haddaan baalkaa iska dhameeyo on saafi ka ahay saafi saafi baan ahay bay idhaahdaane ayaa imikaa nafisay bu waaya wa maata nebi maxamed uu dhintay wa dircuhu iyadoo qalabku dagaalka ka gashanayeyna marhuunatun rahanay u taallo fii nafaqati ciyaali biilkii caruurtiisu ay cuntay iyo ehelkiisu ayaa uu amaahday qalabku ku dagaalamayeyna rahan buu u dhigay weliba ka rahanta uga hayaana waa nin yahuudiya ah. ilaa sana fii alaaiina saaca min shaciir waa lixdan galaan oo raashin ah ayuu yihi war balna amaahiyo muddo sanada nagu lahawo qalabkana dagaalka isaga dhigana ee diraca la idhaahdana bal hayso muslim dee kama rahmeene yahuudigaasa ayaa maaragtay meesha ka rahmay nabiga calayhi salaatu wasalaam berigii dambu dhintaa laga soo furfuray wakhtasara wuxuu ku gaabsaday fii nafaqati xagga marka la eego biilka reerkiisa wa malbasihi iyo dharka uu xidhanayo wa maskanihi iyo meeshii yarayda uu gelayay calaa maa shay unbuu ku gaabsaday tadcuu daruuratuhu ilayh baahidu ay u yeedhaysay kalifayso waxa baahidu unay kalifayseen lugafidsi iyo raaxo lahayn ayuunbuu ku gaabsan jiray maxaa dhar la xidhaa maxaa la cunaa aqal maxaa la galaa waa inta ugu yar buu ka duuli jiray maa tadcuu daruuratuhu ilayhi waxa baahida u yaray ay u yeedhayso ayuunbuu mar walba odhan jiray wazahada fi ma siwaahu wixii ka harayna uu ka saahiday macnaa uu iska daayo wixii badnaaye la dhigdhigan lahaa fa kaana yalbasu maa wajadahu wixii uu helo ayuu iska xidhan jiray fa fayalbasu fi lqaalib waktigiisa inta badan wuxuu iska xidhnaan jiray ashamlata walkisaa alkhashin walburud alqaliil weelahaasuu xidhan jiray ashamla waa go-a ah alkisa alkhashin waa go-an sii adag wey go-a bakistaaniga sidiisa u adag oo kale ee qallafsane xagga bustaha u dhow kaawey marka ashamla kisaaun yashtamilu bihi waa go u isku duuduubo bian yudiirahu calaa jasadihi kulah kaasoo jidhkiisa inuu ku wareejiyo jidhkiisu inuu saa ugu wareejiyo walkisaa alkhashin iyo maro kaleoo iska sii adagba maro naciimahoo ka tonahoo jidhka u raaxaynaysa ma aha ee mid iska suufoo hadday doonto marka dhibicdu ku da sida soo uraysa dhagorta ariga waaya walburud alkhaliid iyo macawise adadag ayuu iska xidhan jiray weliba markaasaa waa yaqsim waxa uu qaybin jiray calaa man xadarahu ragga meesha joog dadka meesha joogana isagoo isagoo alaabta adadaga iska rafka ah iska xidhan nebigu ayaa haddana wuxuu uqaybin jiray asxaabtiisa meesha joogta aqbiyat dibaad almukhawasa bidahab aqbiyat dibaaj qibaagu waxa weeyaan baalkan aynu odhan jirnay rinkoorka koodkan dheere la gashado ee dabadana ka yar jeexan waa kuwaas wey waaya marka koorkaa dheere la gashanayo ee ilaa jilbaha jooga ee gacmaha dheer leh oo weliba mukhawasa lagu xardhay bidahab dahabna lagu xardhay anaa waa dahabaan dhib badan lahayno tiixtiix yaroo dee meelaha qaarkood dhaldhalaal dhaldhalaal waa tii maaragtay iska banaaneyd waxyaabaha qaarkood in lagu xardhi karo xariirta iyo meelaha qaarkood kuwaasoo meelaha laga soo hadiyeeyey ayuu uqaybin jiray ama ha iibsadeen ama dumarkooda ha ugeliyeen wayarfacu kuwa xaadiriinta horta bahalahaas uqaybin jiray daabku ku xardhayn wayarfacu liman lam yaxdur wuu u diri jiray kuwaan xaadirina yarfac liman lam yaxdur cidda maqana qusunkooda wuu u diri jira wuxuu odhan jiray hebel la tirada ku dara gaadhsiiye hebel gaadhsiiye hebel gaadhsiiye hebel gaadhsiiye idinkuna intaa kala qaata kala qaata kala qaata faanta tara markaa adigu waxaad arkaysa ana rasuula allahi sala allahu calayh wasalam nebigu xaaza fadiilati almaal maalka fadligiisii wuxuu ku koobay bizuhdi fiih inuu ka saahiday dhexdiisa ku saahiday oo sidii mudnayd uu ka maray iyo wa infaaqihi calaa mustaxiqiihi ciddii mutaysatay inuu ku bixiyey macnaha istagna can ilmaal walam yastagni bilmaal qaninimada kamuu doonin jamcintiisa laakiin bixintiisa iyo isdhaafintiisuu qaninimada ka raadiyey nabigu calayhi salaatu wasalaam marka haddii wax la badsado ammaan lagu helo oo taasina ay maalka tahay tallaabadaasuu ka qaaday rasuulu llahi moxamed intaa waxaynu kusoo dhaafnay alkhisaal aljibiliya aw alkhisaal aldaruuriya waxa baahida qofku ay kalifayso ama siduu ilaahayba u abuuray nebiga sidaasa aynu soo aragna waxaynu ugelaynaa marka alkhisaal almuktasaba ah, oo sifooyinka wanaagsane qofku ay tahay inuu diinta ka kasbado qur-aanka iyo xadiidka ka qaato oo ah kuwa waa maanta ku leeyahay oo aynu arkayno waana kuwa lagaga dayanaya rasuulku sala allahu calayhi wasalam ama kuwaa hore dee iyagoo waynu soo sheegnay in waxna duruuftu ay kalifaysa duruuftuna kala duwan tahay waxna siduu ilaahay u abuuray ahayd oon laga dayan karin laakiin kuwa hadafku yahay ee laga dayanaya nebigu waa kuwa soo socda wa ama alkhisaal lmuktasaba dhaqanka laga kasbanayo min alakhlaaqi alxamiida akhlaaqda ammaanta leh waalaadaabi ashariifa iyo aadaabta wanaagsan ee gobonnimada leh ee quruxda badan wa hiya almusamaatu bixusni alkhuluq waata lagu magacaabo xusnu lkhuluq suu lkhuluq iyo xusnu اkhuluq labadaasaa kala jiro qofna suul khuluq buu ku tilmaamay akhlaaq liideed qofna xusnu اkhuluq xusnu اkhuluq waxaa laga helaa un ilaahay sharcigiisa iyo diinta qiyamka ugu wanaagsan haddaba fa jamiicuhaa dhammaanteed qad kaanat khuluqa nabiyina sala allahu calayhi wasalam nebiga akhlaaqdiisa ayay ahayd cala alintihaai halka u dambaysa laga gaadho fii kamaalihaa dhamaystirkeeda akhlaaqda xusnu lkhuluq la idhaa halka u dambaysa dhamaystirkeeda marka laga gaadho akhlaaq nebi bay ahayd ina ibraahima kaana umma markay fasirayaan culamadu tafsiir bay idhahdaan waxaa ummad loogu sifeeyey akhlaaqiyaadka wanaagsan ee ummad ku kala tagsan buu ururiyey wakadalik kaana rasuuluna sala allahu alayhi wasalam walictidaal ilaa kaayatiha iyo kaayada halka u dambayso lagu ictidaalo macnaha ictidaalku la saldhigo oo la biyo dhigo oo lagu dego akhlaaqda halka u sarraysuu ka gaadhay wanaagsan akhlaaqda wuu ku egaaday oo dhanna ugama dhaqaaqino waa ku degay xataa afna allahu tacaala calayhi bidalik ilaahay baa taa ku ammaanay iskama lihine dee cidduu ilaahay u markhaati furay baa mudan wa inaka lacalaa khuluqin cadiim adigu waxa aad ku sugan tahay khuluq weyn khuluq weyn oo wuxuu la weyn yahay wanaagga daraaddi marka erayadan uu cala alictidaal iyo macnayaashaas wuxuu kala baxayaa isticaarada ku jirta lacala khuluq balaaqada ku jirtuu kala baxayaa cibaarada noocaas habka noocaas usoo nabaalinayo lannahu calaadana waxa ay sheegaysaa qad tamakant wa asbadt nafsaka calaa khuluqin cadiim waxaad ku xasishay oo aada u fuushay sida kursiga loo fuulo oo aana dharna uga dhicin calaa khuluqin cadiim ulaaika calaa hudan min rabbihim oo kale baabkeedii wey macnaha qad tamakanta calaa khuluqin cadiim akhlaaq weyn baad ku degtood la qabsatood joogtaysa wey talo akhlaaqdaas maxay ahayd caaishaa fasirtay qaalat caaisha kaana khuluquhu lqur'aan akhlaaqdiisu qur-aankay ahayd marka akhlaaqda qur-aanka uu qofku ka kasbaday baa weyn oo wanaagsan dadku haddii la ydhaha maxaa akhlaaq wanaagsan ahoo dadka la ydhaha qiimeeya dee in fara badan baaba kuu sharxiba akhlaaqda xun inay tay ta wanaagsan dabciga bani aadamka iyo dareenkooda iyo shahawaadkooda iyo rabitaankooda haddii wax laga weydiiyo dee qofka shahwada iyo rabitaanka uu hagaya akhlaaqda wanaagsan wuxuu kugu sheegi doonaa ta xun ayuu kugu sheegi laakiin qiyamka iyo miisaanka arrimaha waxaa laga qaadanayaa nusuusta ilaahay rasuulkiisa yardaa biridaahu wuxuu nebigu ku raali noqonayay raali noqoshaha ilaahay wayasqad bisakati waa cadhoonayay cadhada ilaahay daraaddeed wuxuu ilaahay ka cadhoonayo wa qaala calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxu uhi isagoo ka warramaya ammaantan uu qur-aanku siiyey iyo halkay ku leedahay buciftu waa la isoo saaray liutamima si aan u dhammaystiro makaarim alakhlaaq akhlaaqda wanaagsan ee gobonnimada leh gobonnimadu maaha rifrifka iyo shaarka injirta lehe qabiilka ma aha laakiin gobonnimadu waxa weeye diinta iyo dhaqanka suuban markaynu leenahay landheere iyo gobonnimo iyo xagganaynu ukaxaynayna inagu qofka landheerahayna waa qofka taqiga ah ee ilaahay ka cabsaday ila ilahay baa ina akramakum soo maa akramakum maxaa la odhanaya marka la fasirayo ka idinku laandheeraysan wey ilan kariim waa ka idinku mudan wey cinda allahi atqaakum kan kalena qofka gobta ahina waa saaxibu alkhuluq alcaiim qofka akhlaaqda wanaagsan wa anas anas baa wuxuu hi akhlaaqdii nabiga wanaagsaneed quruxda badnayd isagoo ka waramaya iyo gobonimadiisa kaana calayhi salaatu wasalaam axsan annaasi khuluqan wuxuu ahaa dad oo dhanka ugu akhlaaq wanaagsanba axsan waa isku tartiib wahuwa calaa baabi baabkiisiibuu ku sugan yahay dad oo dhani markayse soo reebreebaa isagaa sii ree sii reebaya de waxaaba kaaga filanba toban sanaan ushaqeeyey buuhi o imuu odhanin waxaan samayn waayey waar maxaad u samayn weyda waxaan khaldayna igu odhan maxaad u khaladay dadka isu shaqeeya waa intay isku seegaanba dadkan isu shaqeeya intay isku haystaan maxaad u samaysteed sidaa u tiriyo maxaad u odhan weyne wey waa halka muranka iyo jaafaajiriqa iyo tabaatiigga dadku uu ka bilaabmo weyne war maxaa saan u tiri iyo maxaan u odhan waaye iyo maxaad sidaan u odhan weyne iyo mee sidaasaa saxahay halkaasuu khilaaf ka bilaabmo agtayda may soo marin gacantiisuna ilmo yar iyo qof u shaqaynaya addoon midna may taaban oo weligiiba ma dilinba ciddaba gacan ma saarin wa kaanat lahu haadihi alaadaabu alkariima adaabtaa wanaagsan baa nebigu u lahaa kamaa kaanat liikhwaanihi min alambiyaa walaalihiisii ambiyada siday iyaguba u lahaayeen jibillatan khuliquu calayha dhaqan lagu abuuray bay lahaayeen ambiyadu dhaqan ilaahay uu ku abuuro akhlaaq wanaaggaas oo mid walba haddaad suuratulambiya akrida iyo haddaad suuratu maryam akrida mid walba marka ilaahay uu ammaantiisa soo gebagabaynayo arrin uu dheeraad ku lahaa ayaa ilaahay kusii ammaanaya innahu kaana saadiqa alwacd saadiq alwacdi baa nebi ilaahay ambiyada kamida uu ku ammaanay saadiq alwacd macnaha mid waliba khuluqa wuu sii lahaa laakiin meel buu baac dheer ku lahaa uma yatamakkanu lamru lahum arrinkiibaa uhirgelaya macnaa iyadoo akhlaaqdaa wanaagsan ilaahay uu siiyeyba haddana arinkaasi wuu sii hirgelaya watataraadafu nafaxaat llahi calayhim ilaahay nicmadiisa iyo raali noqoshihiisuna way isu fangelaysa nafaxaat ullaahi calayhim waa fadliga ilaahay tataraadaf taraadufku waa shaygoo istabagala iyadoo kolka horeba akhlaaqdii wanaagsanayd ay u hirgashay ayaa haddana nafaxaadka iyo fadliga ilaahay iyo raali noqoshihiisu ay isu isu dabagelaysa وتشرق أنوار المعاaرف في قلوبهم حتىa يصل الغاaية وتشرق waxa iftiimaysa bidhaamaysa أنواaر المعاaرف معaarفta ilahay o أنbiyadaas iyo nuurkeeda فيi قلوبiهiم qaلبigooday ku iftiimaysa حatىa يصل الغاaية ilaa ay gaadhaan halka u saraysa أkلاaqda ay gaadhaan باsتiفاء اللaahi لaهم doorashada ilaahay uu ku doortay بالنبوة nebinimada ilaahay uu ku doortay waxay gaadhayaan fii taxsiili haadihi alkhisaali ashariifa akhlaaqdaa wanaagsan xasilinteeda annihaayata halka dambey ku gaari jireen ka gaari jireen halka u dambaysa doorashadaa ilaahay uu doortay iyo marka hore iska sii dhammaystirnaayeen waxay ka gaari jireen alkhisaal ashariifa annihaaya sifo kasta iyo dhaqan kastoo wanaagsan rikoorkay jabin jireen duuna mumaarasati iyagoo hadda aan tijaababa soo marayn ayay ahayd mid mawhuuba ah oo ilaahay u hibeeyey iyo mid muktasabay diinta ka kasbadeen dhaqanka ambiyada arrinkan ambiyada waa la wadaagaya rasuulka wa hadihi akhlaaq maxmuuda akhlaaqda wanaagsan wlkhisaal اljamiila iyo dhaqankan quruxda badan kafiiratun way badan tahay dhaqanka fiican iyo akhlaaqdu nebigu lahaa ee wanaagsan ee muktasabka ahayd way badanta walaakina nadkuru waxaanu sheegi doonaa buuli usuulahaa shayga kamakacda iyo lafdhabar u ah waxa lafdhabarta u ah ee ay ku ururaysa akhlaaqda wanaagsan wanushiiru ilaa jamiicihaa akhlaaqda wanaagsan in badan oo kamid a ah, guud ahaanteeda waa tilmaami doonaa wanuxaqiqu wasfahu calayhi asalaatu wassalaam waxaanu xaqiijin doonaa inuu nebigu ku tilmaanaa bihaa akhlaaqdaa wanaagsan insha allah hadduu ilaahay doono markaasaa dabeedna dee waa kaa isdabagelinaya amaa xilmuhu amaa juuduhu amaa xayaauh amaa xusnu cushratihi wa adabu amaa shafaqatu waraafatu saasuu faqaraadka baarigaraafyada isdaba socda mid walba faqradaa waxa uu ku tilmaamayaa sifooyinka uu nebigu lahaa oo ammaanta ku lahaa ee muktasabka ah ee diinta uu ka kasbaday qur-aanka uu ka kasbaday waxa u qur-aanka dhaqankiisii ayuu turjumay rasuulku sala allahu calayhi wasalam marka wuxuu arrimahan ugu nuuxnuuxsanaya insaanku waa akhlaaq qofka ama haddii ummadda laga waayo akhlaaq dad jira maaha kaannahum khushuubun musanada waxaa lagu tilmaami karaa inay yihiin qolfoof soconaya dad qolfoofo wey qur-aanku mar wuxuu ku tilmaamaa inay yihiin kaanahum khushuubun musanada ka maala alximaari yaxmulu masaluhu kamasali اlkelb qur-aanku sifooyinku siinaya inhum ilaa kalancaam waxaasoo dhan doofaaro iyo daayeere iyo dameero iyo ay iyo dad noocaasahoo xataa diin yaqaanu qur-aanku inoo sheegaya mahalu اladiina xumiluu tawraata uma lam yaxmiluuha kamahali اlximaari yaxmilu asfaara nin caalim diintii ka dhex baxay ki ilahay uhi fasalaka minha mahaluhu kamahali اlkelbi baa ilahay ui ay buu la yahay marka aqoonta ma aha oo keliya akhlaaq macnaha ah, akhlaaqdu ma aha aqoonta waa wax ka dheeraan oo aqoonta oo usluubkii u fiicnaa iyo midhaheedii looga faa'iideeyo in badan baynu maanta arkaynaa dadku aqoon maadiya inay heleen ummadaha caalamka ku noole laakiin akhlaaq darradu halkay gaadhsiisay akhlaaq darradu waxa ay gaadhsiisay dadka aan aqoon lahayn fidrada ku sugan inay la yaabaan baabi-inta wax la baabi'iyo bolotiig bay u yaqaanaan iyo in kursi lagu raadiyo iyo in awood laga dayo in dadka la dubo oo dalal dhan la xaaqo oo la baabi'iyo taasay u yaqaanaan shucuubtooda iyo wadamadooda in darajo lagaga raadiyo darajo lagaga raadiyo baad arkaysa waxallo waxaa lagu leeyahay irhaab baa soo baxa iyo dayuuradaa la joojinaya iyo waxbaa qarxi gaadhay waa xaalad abuur <laughs> xaalad abuur wey marka laga yar shakiyo ummadahaasi inay kursigii kalsoonidii kala yar noqonayaan ama ay yaraynayaan xaalad cusub baa la abuuraya ama ummadaa la duqaynayaa ama waxaan jirinoo beena baa la sheegayaa dabeetana taasaa lagu guurayaa muddo aamusa baa la leeyahy annaga hor imanin ee balayaanu idinka haynaa libaax baanu dhaga haynaaye haddii aada joogi weydaan waxaasaanu soo dayn doonaa umadahaas xaqiiqatan dee khuluqu adiga arkaya maanta akhlaaqdii ee caloosha ay ka xanuunaysa qofku ka warwaraye xataa kuwii muslimka sheeganayay marka khuluq la-aanta iyo dhaqan xumadu waxa weeyaan marka heer caalami loo eego waa taa heer maxalli marka loo eegana dee dadkeenu siday um-, wakti hore ahaayeen iyo maanta say yihiin iyadoo weliba dadku ay tirsanayaan horumarkii iyo xadaaradii iyo aqoontii iyo wax badan inuu kordhay de dadkuba dadkiiba ma ahaba qofka qarnigii hore la noolaa odayaasha waaweyn iyo waxay ku odhanayaan adeer de afgaran mayna aniga dadkan imika eh ayay ku odhanayaan manaa waxaa isbedel baa dhacay marka cumuuman ummaduhu waa akhlaaqda iyaga laftigooda ummadahan dadku ay ku daydaan maaragtay caalamka eh, siiba yidhaahdo waanu horumarnay baa in fara badan ay ka markhaati furaysaa dadki inay aqoon leeyiin laakiin aanay akhlaaq lahayn markaasay leeyiin war iskuullada iyo jaamacadaha iyo bal diinaha diinta muslimka iyo kiristanka iyo wax loo dhigdhiga dadkan kadib markii ay akhlaaqdoodii xumaatay oo ay noqdeen dad xayawaan oo kalea ah. waxyaabaha sii fadeexadeeyey kamid tahay duulimaadkan iyo dagaaladan markii ay soo baxeen ceebibaa sii bax ayaa aada usoo muuqday mistaaqiyadoodii iyo shaksiyadoodii ayaa aada usoo muuqatay taqaariirta dee maaragta iyo xaaladaha kasoo baxaya ciraaq iyo dadka iyagoo qaawan intay sawiraan ay xirxidhayaan ay karbaashayaan bal maxay tahay qof maxbuus ahoo la qaawiyey oo la sawiray oo xumaan lagu samaynayo maxay tahay waxaas anaa dad caadiyihiin oo inaba khuluq ku baaqi yahay waxaasoo kale ma saqeen marka waxaynu uga soconnaa awoodda iyo aqoontu haddaanay akhlaaqi jirin ummadahoo dhan way halaagaan waaka ilahay yihi ina almuluka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wajacaluu acizata ahliha adillatan wakadalika yafcaluun waa ifsaadkaasaynu arkaynaa maanta marka way mutaysatay arrintan inuu aada ugu nuxnuxsado sheekhu akhlaaqdii rasuulka sala allahu calayhi wasalam si ummadda islaamku ay ugu noqdaan si ummadda islaamku ay u qadariyaan si ay u ahaado rasuulullaahi maxamed xidiga ay ku dayanayeene ay ka raadgurayeen dhaqankiisa ah xasba alistidaaca kolba intay karaan inay xaqiijiyaan marka wuxuu yihi waxaan bal isku dayayaa buuli in aan sheego akhlaaqda maxmuudka ah ee wanaagsan usuusheeda walaakina nadkuru usuulaha akhlaaqda usuusheeda bal wax ka sheeg waxyaabaa lafdhabartooa ama ay ku wareegayaan fa lu furuuciha wa cunsuru yanaabiciha wa nuqطaةu daa'iratiha ilcaql furuucda akhlaaqda wanaagsan iyo cunsurka ay ka soo iyo nuqdada daa'irada ay ku wareegaysa akhlaaqda o dhami alcaql caqliga waxa dee ilahay insaanka uu ku karaaneeye wey kolba caqligaa mustawihiisu inta uu yahay ayaa qofkana akhlaaqdiisu ay noqonaysa aladii ah. caqligaasoo minhu yanbaciu alcilmu walmacrifa cilmigiiyo macrifadu isaga kasoo butaacaya wayatafaracu can haada waxaa arintaa ka farcami doona bu uhi huquub ray wa jawdat lfatna wاlisaaba wasidq الظani wالnadaru lilcawaaqib وmasaalix الnafs وmujaahadaة الshahوة وxusn الsiyaasaةi والtadbiir واqtinaaء الfadaa'il وatajanub الrada'il arrimahaasoo dhan baa ku ururaya caqliyadda fiican caqliyad fiican waa ta alla garatee ka cabsata qofka caqligiisu goorta la odhan karo waa caaqil caqli wanaagsan buu leeyahy waa markuu ilaahay ku gartay iyo xaqa saaran marka caqliga macrifadii iyo cilmigiibaa ku ururaya wayatafaracu waxaa ka farcamaya min haadaa suquubu ra'yu ra'yi xeel dheer weeye ra'yigu markuu shaygaasi markuu saaqib yahay waa markuu xeel dheeri wa jawdatu lfadarati iyo fariidnimada wanaagsan iyo walisaaba inuu qofku sawaabka iyo xikmadda asiibo wa sidqu danni iyo malihiisu inuu ran noqdo wanadaru lilcawaaqib arrimaha cibtooda inuu qofku diraasayn u eegi karo caqli fiican baa keena masaalixu nafs nafta wixii maslaxad u ah adduunyada iyo aakhirada caqliga fiican baa keenaya wa mujaahadatu shahwa rabitaankiisao qofku uu difaaco oo aanu isu dhiibin rabitaankiisa oo aanay naftu farowrxiin caqli wanaagsan baa keeni kara xusnu siyaasati watadbiir qofku inuu si wanaagsan wuxuu hogaamiyo una maamulo caqli fiican baa keeni kara waikhtinaau lfadaail wixii fadli leh inuu kaydsado oo uruursado caqliga wanaagsan baa keenaya wa tajanubu radaa'i wixii ceeba iyo dhaliila iyo gunnimo ah inuu qofkii ka dheeraado caqli fiican baa keeni karaa waqad balaqa calayhi salaatu wasalaam minhu nebiguna wuxuu ka gaadhay arrinkaa aynu sheegnay min alcilmi algaayata alquswa halkii u sarraysay allatii lam yabluqhaa basharun siwaahu bani aadam aan isaga ahayn ma gaadhin halkaa oo ilaahay kabay buu ahaa yaclamu dalika waxaa garanaya usuusha iyo akhlaaqiyaadka iyo caqliyadda wanaagsana nebiga man tatabaca majaari axwaalih xaaladihiisa qofka raacraacay wadarada sirat wadarada wadiraadi siyari majaari axwaali xaaladiisu halkay mareen iyo habkay u socdeen wadiraadi siyari iyo siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam habu socodkeedii waaalaca kelima waaalaca kelima ee kalaamkii rasuulkana daalacda ee diraaseeyey wa xusna shamaaili iyo akhlaaqdiisii wanaagsanayd aada u eegay wa badaa'ica siyari iyo habdhaqankiisii wanaagsanaa maaragtay badiic aha ee aadka u quruxda badnaa eegay wa xikama xadiidi xadiidka nabiga xikmadda uu leeyaho xalayta aynu soo maraynay axaadiistii gaagabnay iyo wa cilmahu nebigu siduu u yaqaanay bima fi tawraati walinjiili waalkutub almunazala intaasoo dhan iyo wa xikama alxukamaa dadka xukamada ah xikmadooda iyo wa siyar alumami alkhaaliya ummadihii hore tegey dhaqankoodi iyo wa ayaamaha iyo maalmahoodii oo dee qur-aankaaba wax fara badanba ka waramay wa darba alamhaal iyo tusaalayaasha iyo wa siyaasaati alanaam iyo khalqiga iyo siyaasadiisi wa taqriiba sharaa'ic iyo sharaa'icdu waxa ay sugaysa oo dee sharaa'icugu waxay isla waafaqsanaayeen usuul bay isla waafaqsanaayeen aan xataa naskigu gelayn wa ta'siil alaadaabi annafsiya iyo aadaabta nafta qurxinaysa asalkeeda waxaa la yidhaha usuul alakhlaaq ummahaat alakhlaaq dirwatu salaam alakhlaaq usuusha akhlaaqda lama nasakho amarka iyo nahyiga iyo waxaasuu galaa naskigu laakiin usuusha akhlaaqda iyo daruuriyaadka insaanku u baahan yahay iyo xuquuqda lagama maarmaanka ah iyada naskigu ma galo lidalik baa qur-aanku urida alayk urida calaykum siyaam ya ayuha aladiina aamanu kutiba calaykum asiyaam kama kutiba calى aladiina min qablikum min ajli dalika katabna calى bani israail anahu man qatala nafsa bigayri nafsi aw fasaadin fi lardi fakaanama qatala annaasa jamiica intaa iyaga lagu waajibiyey inana waa laynagu waajibiyey manaha daruuriyaadka iyo usuusha iyo intoo dhan ilaa funuun culum loo geeyey culumta faniyaasheeda kala duwan allatii ittakhadahaa ahluhaa taasoo ehelkeedii ay ka dhigteen kalaamahu fiiha qudwa kalaamka rasuulka waxay ka dhigteen waxay ku daydaan oo qolo waloo fani lihiba waxay soo qaadanayaan xikmadii rasuulka qolo waliba daliil bay ka helaya kuwa mucalinkaa ka helaya dabiibkiiyo dhakhtarkaa ka helaya muhindiskaa ka helaya saaxibu sixa ka caafimaadka warramaya ka helaya ka arrimaha bulshada ayaa mid waliba wuu soo qaadan karaya qudwo wuu ka helaya iyo wa ishaaraatii nebigu waxyaabihii u tilmaamayay marka waxa weeye ilaa funuuni alculuum alati ittakhada ahluha kalaamahu fiiha qudwa wa ishaaraatii xuja nebigu waxyaabuu ishaaro dhan xuja ayaa ugu sugan ka ibi akhtarnimadii waalxisaab waalfaraa'id dhaxalkii iyo wanisab waxyaabihii laysu nisbeynaya niswa tanaas iyo wakayri dalik intaasoo arimood buu nebigu caqliyadiisa wanaagsan ku koobsaday iyo cilmiga ilaahay u hibeeyey duuna tacalumin walaa mudaarasa isagoo aan cidna kasoo akrisan kana soo baranin walaa muaalacati kutubi man taqadam dadkii hore horumaray kutubtoodana ma soo daalacan wala ljuluus ilaa culamaa'ihim culimadoodana lamuu fadhiisanin nebigu calayhi salaatu wasalaam bal nabiyun umiyun laa yacrifu shaya min dalik waa nebi aan waxna qorin waxna akrin laa yacrifu shaya min dalik kutubtooda wuxuu ka akrii karaya iyo wuxuu ka qoraya midna ma jirin xataa sharax allahu sadra ilaa ilaahay laabtiisii xikmadahan uu ballaariyey wa abaana amra arinkiisii uu caddeeyey wacallamahu uu baray laa tuxarik bihi lisaanaka litacjala bihi ina calayna jamcahu waqur'aanahu faidaa qara'naahu fatabic qur'aanah uma ina calayna bayaana anaa kuu ballan qaaday baa ilahay wa bixasabi caqli caqliyadda nebigoo weynayd kaanat macaarifuhu calayhi asalaatu wasalaam ayay ahayd aqoontiisu ilaa saa'iri maa callamahu allah wixii ilaahay uu baray baa loo geeyey caqliyadii wanaagsanayd baa waxa kaboo loo geeyey wuxuu ilaahay baray wa alacahu calayhi min cilmin oo uu ilaahay tusiiyo cilmiya maa yakuunu wamaa kaan wixii hore iyo wax soo socdaba iyo wa cajaa'ibi qudratihi qudrada ilaahay cajaa'ibta ay leedahay wa cadami wa cadiimi malakuutihi mala waxyaabuu ilaahay leeya weynaantiisa intaasoo dhan wixii hore iyo waxa soo socda waa gartay nebigu sidaa darteed ba asxaabtu ay leeyihiin aakhira cumri nabiyi sala allahu calayhi wasalam maalin maalmaha kamida buu noo khudbadeeyey salaadii subax marka aanu ka baxnay ayuu mimbarka fuulay kolkaasaa siduu u waday muxaadarada kaanad adwara muxaadara ayaa duhurkii lagu tukaday kolkaasaa haddana uu fuulay casarkiiba haddana lagu tukaday haddana uu fuulo baa lagu tukaday labiyo toban saacadood oo xidhiidha marka asxaabtu waxay leeyihiin wixii hore iyo waxa soo socdaba uu ka waramay fa kaana axfadunaa fa kaana aclamunaa axfadana ninka noogu cilmi badan maalintaa wuxuu ahaa ninkii noogu cajalad wanaagsanaa ninkii noogu xifdi badnaa ayuunba ahaa ninkii noogu cilmi badnaa leannahu kii markaa xifdigiisa uu yaryahay dee way ismasaxaysa oo intii hore cajaradda intii dambe way ka buuxsamaysa marka taasi waxa ay muujinaysaa arrimahan ka waramayo taxliilkan uu samaynayo sheekhu ee idnaabka uu ku sameeyey ee uu ku xeel dheeraaday waxa ay tusinaysaa laba arrimood oo isu barkiyo ah inuu ilaahay siiyey caqli saaqibahoo dee ilaahay uu diyaariyey kolka horeba iyo cilmi samaawiya oo mawhuub ahoo ilaahayna uu siiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam ilaahay baaba ugu mano sheegtay siduu kolkii hore akhlaaqda wanaagsan ugu mano sheegtay bu haddana wuxuu ilaahay ugu mano sheegtay uu yidhi waa suuratu nisa aayadda boqol iyo saddex iyo toban wacallamaka maa lam takun taclam wakana fadlu llahi calayka cadiima wacalamak ilaahay wuxuu ku baray maa lam takun taclam waxaana horeba u aqoon berigii hore oo caqligaaga wanaagsan xataa aanad ku helin ayuu ku baray wa kaana fadlullaahi calayka cadiima ilaahay dheeraadka uu ku siiyey aad buu u wen yahay dheeraadkaasoo dee dhinacyadaa faraha badan ee kala duduwan leh wama alxilmu walixtimaalu walcafwu maca alqudrati walsabr calaa maa yakrahu famima adaba allahu bihi nabiyahu sala allahu calayhi wasalam xaysu qaal huli lcafwa wamur bilcurfi wacrid can iljaahiliin marka sifooyinkii wanaagsanaa ayaynu maraynaa halkaasay inoogu jooga insha allah allahu aclam